رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin وصlى اllهma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd waxaan ku soo dhex jirnay baabkii uu muؤalifku u sameeyey xaramu اlmadina wa taxriimi saydihi wa shajarihi xadiidka abu hurayra uu yidhi xarama rasuulu llahi sal alay wasalam maa bayna laabatay almadiina laabatay almadiina wajacala اtnaa cashara miilan xowla almadiinati ximan labiyo tobanka miil taqriiban waxay u dhigantaa labaatan iyo laba kilomitir ayay u dhigantaa marka wuxuu ka wadaa masaafadaas oo madiine hareeraheeda ah dhulka sakada ama sadaqada xoolaha ana loo xidhay oo loo seereeyey dhulkaasi xaramulmadiinuu ka mid yahay wa jacala nay cashara miilan wuxuu yeelay labiyo toban miil oo xowla almadiinati madiina hareeraheeda ah ximan buu ka yeelay ximaha waxaa la yidhaahdaa waa dhulka loo jaro ama loo xidho xoolaha sadaqada xoolaha zakada iyo sadaqada inay daaqaan baa loogu talagalaa cid kale looma ogola ayib xadiidka xige ee xadiid abi hurayrana yani isagana samictu rasuul lah sal ly wasalam yuxarimu shajaraha an yukhbata waa kaan soo sheegnay khabadka waxaa la yidhaahdaa in eh, muxuu ahay geedka la garaaco si caleyntiisa u daadato yucdadana waxaa la yidhahdaa goynta la yidhahdaa macnuu waa saas wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal ly wasalam ashrafa cala almadiinati madiine ayuu korkeeda soo daalacday oo meel kore ka soo fiiriye faqaala markaasaa wuxuu idhi allaahuma allahayow innii anugu uxarimu waan xarimayaa maa bayna jabalayha labadeeda buurood inta u dhaxaysa madiine labadeeda buurood inta u dhaxaysa ayaan xarimayaa mila maa xarama ibraahiimu ibraahim siduu u xarimay oo kale makata maka siduu u xarimay allaahuma allahayow baarik barakee lahum iyaga waxaad u barakaysaa fii muddihim mudkooda iyo wasaacihim suuskooda muttafaqun calayh maa bayna jabalayha iyo maa bayna laabatayha iyo macaanidaasi waa isku macno iyo maa bayna mazamayha mazamku waa buurta uu soo socdaa marka labada magaalada madiina taqriiban waa magaaladii hore ee nebigu sal lay slam ogaa ayaa waxay ku dhex taallaa laba taag bay u dhaxaysaa taag saan soo tilmaannay baa dhanka galbeed xiga oo loo yaqaano alxaara sharqiya iyo taag dhanka qorax ka soo baxiga oo loo yaqaano alxaara sharqiya labadaasaa marka laabatayn marna laga cabirayaa marna waxaa laga cabirayaa jabalayn baa laga cabirayaa mar ma'asamayn baa laga cabiraya waa isku mid marka isla macnihi wey macnaha magaaladuna intaasay u dhexaysay macnaha ayb sidii uu nebi ibraahim u xarimay oo kale markaasuu nebigu sal lla wasalam u duceeyey reer madiinoo ilaahuu mudkoodiiyo saacooda u barakeeya mudku waa saaca oo afar milood loo qeybiya meel ka mida waa waan soo marnay suuska iyo mudka iyo walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday canhu anasna uu ka warinaya ana nabiyu nabigu sal lay slam qaala inuu yidhi almadiinatu madiino xaramun waa xaram min kada laga bilaabo ila kada laga gaadho halkaa laga bilaabo ilaa halkaa laga gaadho waakaan soo marnayo min cayrin ilaa thawr baa laga wadaa kada ilaa kada min halka ila halkaa yani cayr iyo thawr laa yuqtacu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda lama gooyo walaa yuxdau lama soo darrisiiyo fiihaa dhexdeeda xadaun wax darrisiin wax dib laga keenay oon diinta ka mid ahayn oo bidca iyo jaraa'im iyo waxaase la yidhahdaa xadaka la yidhahda ayb man axdaa ruuxii soo darrisiiya fiihaa madiina dhexdeeda xadaan wax cusub oo bidca iyo mukhaalafaad aan diinta ka mid ahayn fa calayhi korkiisa ha ahaato ama way ahaatay lacnatullaahi alla lacnadiisa waalmalaa'ikati iyo malaa'igta lacnadeeda iyo wannaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaantood ilaahay naxariistiisa ha laga fogeeyo oo rabbi baa tabaaraka wa tacaala lacnaday malaa'igta iyo insaankuna dadkuna waa lacnadayaan dhammaantood riwaayada muslim iyo abu daawuud waxay ku dareen aw aawaa muxditan inaad adigu bidaco ama wax diinta khilaafsan aad kula timaadda madiino waa mas'alo oo lacnad baa ka dhalan sidoo kaleeto mid balaayo wata ama dhiig galay ama ma ahe jaraa'im wata ama bidac xambaarsan inaad soo dhowaysatood hoosta soo gashatana riwaayada muslim baa tilmaamayso iyaduna waa la mid xataa haddaadan adugu samaynin laakiin aad garab siiso ood soo dhowaysato difaacdo aw aawaa muxdithan baad markaa soo gelaysa waxaa laga qaadanayaa magaalada madiina dunuubta lagu galaay xurmada ay leedahay marka la fiiriyo dunuubta lagu galaay inay ka culus tahay meelaha kale dunuubta lagu galo ayadana waxaa ka sii culus magaalada maka iyo xaramka maka dunuubta lagu galaa ka sii culus maxaa yeelay dembiga wakhtiga aad gelayso iyo meesha aad ku gelayso saamayn bay ku leedahay dembiga eh, muxuu ahay weynaantiisa wlimuslim waxaa u sugnaaday can caasim اlأxwal caasim bnu sulaymaan اlaxwal qaala wuxuu ihi sa'altu waxaan weydiiyey insaanan insaan baan waxaan weydiiyey anasan buu idin qoray soo ma saasaa sax anaa khaladu ii qoray sa'altu waxaan weydiiyey buuhi anasan anas waxaan weydiiyey axarama miyuu xarimay rasuulu llahi sal lay waslam almadiinata magaalada madiina miyuu xarimay qaala wuxuu uhi nacam ha hiya iyadu xaraamun waa xaram waana xaaraam laa yukhtalaa lama gooyo khalaaha yacni nabaadkeeda xashiishkeeda iyo nabaadkeeda iyo lama jaro faman facala ruuxii sameeya daalika arrinka fa calayhi korkiisa ha ahaato lacnatullah waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin dadkao dhan malaa'igta iyo allaba intaasoo dhan korkiisa lacnadoodu ha ahaato wacan abi saciidin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay slam qaala wuxuu uhi innii anugu xaramtu waan xarimay almadiinata magaalada madiina xaraamun waa xaaraam maa bayna ma'samayha labadeeda buurood inta u dhaxaysa waataan hadda soo tilmaamayna ma'samaynka iyo jabalaynku waa isku mid laabataynkuna waa la mid allaa yuhraaqa inaan la daadinin fiiha dhexdeeda damun dhiig inaan lagu daadinin walaa yuxmala inaan la qaadin fiiha dhexdeeda silaaxun wax huba inaan lagu qaadin walaa yukhbata in aan e, la caleen daadinin fiiha dhexdeeda shajarun geed geedaheedana inaan caleenta laga daadinin ilaa licalafin calaf dartii mooye ilaa xoolo daaqooda iyo calafkooda in loogu talgashan yahay mooye calfiinta xoolaha ayib yacni waxay fasiraysaa taxriimka ama xadadka loo diidan yahay ee lacnadu ka dhalanayso iyo waxyaalaha aan la ogolayn baa waxaa ka mida in dhiig lagu daadiyo in hub lagu qaado ilaa lixaaja hadday xaaja timaaddo markaasi ama daruura timaaddo waa meesheeda waa kaan soo marnay magaalada makaba asalkeeda looma ogola laakiin lilxaaja wadaruura in loo qaadi karo hadday taasi timaado waa xaalad kale laakiin asalkaa laga hadlaya ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu waxaa kaloo xadiidka ka muuqda ee geedaha madiina waataan horay uga soo hadalnay markaan ka hadlaynay maka xurmadeeda markaan ka hadlaynay waxa la diidan yahay waa geedaha sida tabiiciga u baxay ee aan ibni aadamku midho iyo waxba ka goosanayno isagu beeranin waay wixii uu beerto uu midho ka goosanayo waan soo sheegnay in loo badan yahay inuu goyn karayo oo jari karayo manaa ayib ilaa licalafintaasi waxay tilmaamaysaa geedaha caleentooda in la jari karo haddii loogu talagashan yahay in xoolaha la siiyo oo calaf looga dhigo ayib waxay is leeyihiin culimmada qaar ka mid a geedaha lama jari karo laamahooda laamaha lama goyn karo laakiin caleentooda ayaa xoolaha loo daadin karaa oo calaf iyo daaq looga dhigi karaa wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi <clears throat> ina ibraahiima ibraahim xarama wuu xarimay makata maka wa inii anuguna xaramtu <clears throat> waxaan xarimay almadiinata madiine ayaan xarimay maa bayna laabatayha labadeeda taag inta u dhaxaysa oo laa yuqtacu la goyn maayo cidaahuhaa geed qodaxeedkeeda walaa yusaadu lana ugaadhsan maayo sayduhaa ugaadheeda waa jamcu cidaahatin aw cadhatin waxaana loo yaqaanaa geedaha qodaxda leh geedaha waaweyne ee qodaxda leh ayib culimmada qaar waxay ku fasi jireen soomaalida geedahan la yidhaahdo tincasta tincasta geedaha qodaxda leh intayna aada u waaweynaanin ayay tincastaasay ku fasiri jireen laakiin markaad fiiriso kutubta luqada waxay leeyihiin waa geedaha waaweynee qodaxdaloo dhan baa laysku yidhaahdaa cidaah la yidhahda ayb laa yuqtacu lama gooyo cidaahuhaa geed qodaxeedkeeda walaa yusaadu lamana ugaadhsado sayduhaa ugaadheeda rawahumaa waxaa wariyey labadan xadiis kan iyo kaka horreeya oo muslim baa wariyey wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam qala wuxuu uhi fi lmadiinati magaalada madiina xaraamun waa xaraam maa bayna xaratayha labadeeda dhagax shiil inta u dhaxaysa xarada waa kaan horay soo sheegnayo waa dhulka taagga ee dhagaxa madmadow kaasaa ah xarro la yidhaahdaa waana labada taag ee magaaladu u dhaxayso labadoodaasaa waxay leeyihiin dhagaxyaantooda madmadow ayib xaraamun maa bayna xarratayha labadeeda eh, dhagax shiil inta u dhaxaysa waximaahaa meelaha xoolaha loo reebay oo loo sharayna ayaduna waa xaaraan meele kullahaa dhammaanteed meelaheeda xoolaha sadaqada iyo xoolaha sakada loo seereeyey ayaduna waa xaaraam kullahaa dhammaanteed laa yuqtacu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda ilaa an yuclafa in la calfinayo mooyaane minhaa xaggeeda in xoolaba la calfinayo mooye rawaw axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahdo cabdullaahi bnu lahiica oo daciif ah sidoo kaleeto cancanatu abizubayrin maki baa ku jirta saasuu xadiidku sanadkiisu daciifka leeyahay laakiin xadiidku waa saxiix likayrihi oo axaadiistaa horay isku macnayih oo u marhaati furays wacan camr bni sacdin can abihi qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi innii anugu uxarimu waxaan xarimayaa maa bayna laabatay almadiina labada madiino labadeeda taag ee dhagaxshiilka inta u dhaxaysa ayaan xarimaya an yuqtaca in la gooyo ayaan xarimayaa cidaahuha geed qodaxeedkeeda ow amase yuqtala in la dila sayduhaa ugaadheeda ayb xadiistii hore la midta wacan camr bni sacdin ana sacdan waa sacd bn abi waqaase rakiba wuxuu fuulay ilaa qasrihi gurigiisa xaggiisa ayuu u fuulay oo bilcaqiiqi ku sugan bimacnaa wax weeyaan waadi alcaqiiq ayuu ag deganaa halkaasaa marka guri uga dhisnaa gurigiisa xaggiisii buu oo ma faras buu fuulay ma geediid buu fuulay adugu halkaasuu aaday fa wajada markaasuu wuxuu helay isagoo sii socdo gurigiisa usii socdo wajada wuxuu helay cabdan adoon oo yaqtacu goynaya shajaran geed aw ama se ama caleemaha ka daadinaya fa salabahu dharkuu watay oo dhan buu ka qaatay salabka waxaa la yidhaahdaa in waxaad sidato oo dhan eh, muxuu ahaay lacayn wareejiyo lagaala wareego oo lagaa qaato fasalabahu salabahu addoonkii intuu u yimid sacd ibn abi waqaas ayuu dharkuu qabay wuxuu watoo dhan buu kala wareegay waana iska dhaqaaqay falamaa rajaca markuu noqday sacdun sacad markuu noqdo gurigiisa ku noqday ayaa jaa'ahu waxaa u yimid ahlulcabdi addoonka ehelkiisa dadkii addoonkan iska lahaa baa u yimid fa kallamuuhu markaasay la hadleen oo waxay kala hadleen an yarudda inuu celiyo calaa ghulaamihim addoonkooda korkiisa inuu ku soo celiyo aw amase calayhim ama ayagaba korkooda uu ku soo celiyo maa akhada wuxuu qaatay min ghulaamihim addoonkooda wuxuu ka qaatay sacdow addoonkan waxaad ka qaadatay ama isaga ku soo celi ama annaga nagu soo celi annagaa sayidiyadiisii seed ku qaadatay waa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi macaada allah allaan magan uga ah an arudda ayaan magan uga ahay inaan celiyo shay-an shay shaygaasoo nafalaniihi uu isiiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebi maxamed wuxuu isiiyey inaan soo celiyo allaan magan uga ahay ma yeelahay ah, wa abaa wuuna diiday an yarudda inuu celiyo calayhim korkooda ma soo celinayo buuhi nebi maxamed baaba isiiyey buuhi oo dee nebigu markaa ma noola sal alla alay wasalam ayb wuxuu leeyahay nebigaa isiiyey nebigaa fasaxay oo noo ogolaaday ninkii geedaha madiina isagoo goynaya aad aragtaan waxa uu watoo dhan ka qaata marka aniga xadiis nebi baan ku camalfalahay oo nebi maxamed baa ii fasaxay saasaan ula wareegay wax nebi maxamed isiyiina soo celin maayo buui ayib rawaahuma wariyay labadaa xadiis axmed baa wariyay oo muslimun iyo muslim wa can sulaymaan bni abi cabdillaah qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay sacd ibn abi waqaas oo akhada qaaday rajulan nin akhada qabtay rajulan nin ninkaasoo yasiidu ugaadhsanaya fii xarami almadiina magaalada madiina xaramkeeda ku dhex ugaadhsanaya alladii kaasoo xarama uu xarimay rasuululahi sal alay wasalam isagoo ugaadh eedeynayoo meesha xaramkiina ku dhex jiruu arkay fasalabahu salabahu iyaabahu wuxuu ka qaatay dharkiisii oo dhan meesha hadal baa ku jiro daahirka xadiiska sida ka muuqata inaan dharka calalna lagu reebaynin waay oo inta laga wada qaato isagoo qaawan laga dhaqaaqaha sidaasaa daahirka xadiiska muuqata laakiin maawardi iyo imaamunawowi iyo jamaaca min ashaaficiya waxay leeyihiin waxoogaa cawradiisa asturta ha loo daayo in yaroo uun sawataynka uu ku qariyayo cawrada ha loo reebo inta kalena ha laga qaato ayb fasalabahu markaasuu ka qaatay oo ka siiyo iyaabahu maryihiisa fa jaa'a waxaa yimid mawaaliihi addoonka sayidiyadiisii fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ina rasuula lahi sal lay waslam xarama waa xarimay haada alxarama xaramkan waa xarimay wa qaala wuxuuna yidhi nebigu man ra'aytumuuhu ciddii aad aragtaan yasiidu isagoo ku ugaarsanaya fiihi dhexdiisa xaramka dhexdiisa shay-an wuxuun wuxuun eryanayo ugaadha ka mida ah. haddaad aragtaan falakum waxaa idiin sugnaaday salabuhu wuxuu wato dharkuu qabiya wuxuu xambaarsan yaho dhan idinkaa iskale ka qaata falaa aruddu ma celinayo buuhi calaykum korkiina idinku soo celin maayo tucmatan qud oo acamaniiha uu iquudiyey rasuulu lahi sal lay waslam maaba jaanisba rasuulkaana isiiseen ku soo celinaya in shi'tum haddaadse rabtaan actaytukum waxaan idin siinayaa amanahu lacagtiisa mar labaad miyuu soo celiyay acaytukum ya mar kale ya laba jeer soo celiyey acaytukum ah. waxaan idin siinayaa amanahu lacagtiisa acaytukum waan idin siinaya ta'kiid bay noqon karta haddaad rabtaan lacagtii waa idin siinaya buui taqriiban waa nooc adigu eh, mxuu ahaay uun eh, maslaxa iyo iska tanaasula waay laakiin lacagna ma aylaha ata lacag ma aylaha rawaxa wariyey axmed baa wariyey wa abu daawuud wa qaala wuxu uhi abu daawuud fiihi dhexdiisa man ahada ruuxii qaada axaddan ruux man akhada ruuxii qabta axaddan ruux oo yasiidu ugaadhsanaya fiihi xaramka dhexdiisa falyaslubhu ha ka siibto ha qaato iyaabahu dharkiisa sidaas waa lafdiga muxuu ahay abu daawuud xadiidkani waa xadiis saxiixa laakiin lafdiga ah ee man ra'aytumuuhu yasiidu fiihi shay-an iyo meesha ka horraysay akhada rajulan yasiidu fii xarami almadiina lafdu sayd xadiidka waa shaad ma sugna saas way macanaa bal waa munkar buu leh sheekh albani sida maxfuudkaana waxa weeye ninkan uu qabtay sacd ibnu abi waqaas geed buu goynaye ugaar kuma saabsanayn sidaasaa sax riwaayadaasaa sax laakiin riwaayada ka dhigaysay inuu ugaadhsanayey ee haddana ka dhigaysay inuu nebigu yidhi ciddaad aragtaan isagoo ku ugaadhsanay saas ma ahayne ninku geed buu goynayey sidaasuuna sacdi uga qaatay yacni taasaa sax sida ariiqii horeen soo sheegnayba uu tilmaamay waana ariiqa saxda ee ku sugan yahay wey macana xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa markii laga yimaado inaysan bannaanayn ugaadhsiga iyo geedaheeda in la gooyo wuxuu tilmaamayaa haddii lagu arko cuquubada uu mudan yahay oo ah wixii markaa uu sito in laga qaato cidda ugu horee aragtana inay ka qaadanayso oy kala wareegayso xaq lagaga daba tagana oo lagaga soo ceshadana inuusan jirin sidaasuu xadiidkanina tilmaamaya sidaa xadiidku qabo oo wuxuu wato in laga qaadanaya ah waxaa ku tegay alimaamu shaafici fii qowlihi اlqadiim axmed fii riwaaya ibnulmundir ayaa sidoo kale maray waxaana rajaxay oowaxaan ujeeda hortood waxaa maray koox badan oo saxaabada nabiga ka mid sal lay wasalam sidaas daraaddeed mas'alo suganoo lagu ilaalinaya xaramka madiina baabu maa jaaa wuxuu baabu yahay fii saydi wajin meesha weji la yidhaahdo ugaadhiisa wixii ku yimid ama ka ugaadhsigeeda wejigaas waxaa la yidhahdaa waa meel magaalada daa'if teeda ah waana tog bay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin ma ahee wejiga la yidhaahdaa magaalada daa'if waa magaalo lagu yaqaanay inay dhufaysiye lahaan jirtay oo dhufaysiyadan kor u dhisan ee dagaalada laga gala bay lahaan jirtay marka dhufaysiyadeedoo dhan baa weji laysku yidhahdana waa ra'yi qaarna waxay tog meesha mara oo daa'if mara weji la yidhaahdaa la yidhaahdaba joogta toggaas xugumkeedu muxuu yahay ma sida ugaadha madiina iyo xaramka la midta mise la mid maaha wixii ku soo arooray buu baabu yahay an muxamed ibni cabdillaahi bni insaan can abiihi aabi wuxuu ka warinayaa cabdillaahi bni insaan an curwata bni zubayr isaguna ka warinaya can zubayr zubayr ibnu cawaan buu ka warin ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala yidhi ina sayda wajin rawa waxaa wariyay xadiidka axmed baa wariyay o abu daawuud wlbukhaariyu bukhaarina waa wariyay fii taariikhihi buu ku wariyay wa lafduhu lafdiga bukhaari uu taariikhdiisa ku wariyayna waxa weeye ina sayda wajin meesha weji la yidhaahdo ugaadheedu xaraamun waa xaraam qaala lbukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi walaa yutaabacu laguma raacin xadiiskan calayhi calaa muxamed bni cabdillaah muxamed bni cabdilaahigaasi sanadka ku jira xadiiskan cid kale kuma raacin buuhi cid kaloo ku raacday ma jirto ayb xadiidkan sanadkiisu waa daciif cilladiisuna waxa weeye nin la yidhahdo aaa'ifi iyo wiilkiisoo muxamed la yidhaahdo ah, muxamedkaas iyo taa'ifi oo sanadkiisa labadaasi ayaa ee muxuu ahaayey majhuul ah inkastoo muxamedka waxoogaa la tawfiiqiyey saas daraaddeed baa aimo badani waxay leeyihiin xadiidkani ma asixin mana sugna waxaa ka mid ah alimaamu albukhaari ibni xibbaan asdi alimaamu alnawowi hortii imaamu axmed waxay leeyihin sheekh albaani dhammaan waxay leeyihiin xadiidkan ku saabsan weji iyo ugaadheed iyo geedaheeda wax sugan maaha ayib mar hadduusan sugnayn meeshaasi dhulka ilaahay bay la mid tahay dhulkaa kale unbay la xukum tahayo yacni wax yacni e, e, xurmo oo markaasi oo sugan ma ay jirto waay xadiisku daciifa ha ahaado laakiin a'immada qaarkood baa waxoogaa yaa mas'ale ka qaatayoo imaamu shaafici caleyh raxmatullah ayaa wuxuu ku tagay meeshaa iyada ah ugaadha joogtiya geedaheeda in la loo bambaxay inay karaahiya tahay ayib shaaficii asxaabtiisa jumhuurtood badankood iyaguna waxayba mareen karaahada imaamu shaafici taxriim baaba laga wadaabay dheh oo waaba xaaraam ayib sidaasay mareen adiga waa madhabka shaaficiga jumhuurtooda say qabaanoo shaaficina maray sidaasay leeyihiin xadiidkan daciifkaana ah bayna mas'alada u cuskanaya laakiin xadiidku hadduusan sugnaanin mas'alada lagu dhisay ee laga qaatayna ma sugno wa intii ku ijtihaadayna khayr allaha siiyo waa dadaaleen laakiin waa masaladu waa gara martay baabu dukhuulu makkata wamaa yatacallaqu bihi waay maka gelitaankeedii wixii ku saabsan marka maka la gelayo oo ruuxu uu xaj ama cumro wato magaalada markuu galayo maxaa laga rabaa waay min baabu min ayna yadkhulu ilayha maka markuu galayo xaggee buu ka soo gelayaa magaalada maka jidad badanoo laga soo dhinacyo badanoo laga soo galay lahayd marka dhankeed magaalada ka soo geli dhankeedna ka bixi waay ayb can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lla lay waslam idaa goortii dakhala uu galo makata maka markuu galayo dakhala mid gala ayuu ahaa min athaniyati karinta xaggeeduu ka soo geli jiray alculyaa ee sarraysa allatii taasoo bilbatxaa'i batxa ku sugan waidaa goortii kharaja uu baxayana kharaja wuxuu bixi jiray min ahaniyati karinta ayuu ka bixi jiray asufla ee hoosaysa rawahu jamaacatu baa warisay ila tirmidiya aniyada waxaa la yidhaahdaa waa buurta meesha taaggaa ka dhacda waxaanu jira jidka dariiqa ama jidka meesha taaggaa ka dhacda oo marta ayaa aniyo la yidhaahda ayib marka nebigu sal lay wasalam markuu magaalada gelayana aniyada sare buu ka soo geli jiray markuu baxayana midda hoosuu ka bixi jiray ayib midda sare waa midda ka timaada baabka hadda loo yaqaano almucallaa maqbaratu ahli maka waa maqbaratu ahli maka dhankeeda weeyaanoo xaggay ka timaadaayo xajuunna waa la yidhahdaa xajuun iyo maqbaratu ahli maka iyo dhankaasi ayaa la yidhaahdaa muxuu ahaay aaniya alculya taasaa loo yaqaano aaniya suflana dhanka waxay xigtaa shicbu shaamiyiin la yidhaahdo oo dhanka buurtan la yidhaahdo qucaylqicaan xaggeeda ayay iyaduna xigtaayoo yani waxaweye waxa loo yaqaanay aniya sufla baa loo yaqaanay marka tanna waa ka soo geli jiray tanna waa ka bixi jiray salawaatu rabbi waslamu caleyh waa laba jidoo labaduba taag mara way meel taaga ka dhaca dowladihii u kala dembeeyey ayaa waxyaalo badan ka bedelay oo yani waxa weeyaan eh, meelahaasi jidadkaasi karimaha mare ee taagaga ka duldhaca yacni way jabiyeen oo way tacbiidiyeen oo dowlado kala dambeeyey baa ka shaqeeyey haba ugu weynaata hadda dowladdan sacuudiga wax badan ka qabato buurihii xataa jiidhay wacan caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nebigu sal lay slam lamaa ja'a markuu yimid makata maka markuu yimid dakhala wuu galay magaalada maka min aclaaha xaggeeda saruu ka soo galay wa kharaja wuuna baxay min asfalihaa dhankeeda hoosena waa ka baxay waa labadii hadda aan wa fii riwaayatin waxaa ku sugan dakhala nebigu waa galay caamal caamalfatxi sanadkii furashada maka wuxuu ka soo galay min kadaa'in kada ayuu ka soo galay allatii kadadaasoo biaclaa makkata maka dhankeeda sare ku sugan muttafaqun calayhima ayb kada waa magac waxaana iska leh athaniya alculya ah, karinta sareen hadda soo tilmaannay ayaa aniya alculyana waa la dhihi jiray kadaa'inna waa la dhihi jiray kada bilmad kadaa'in saa haddii la yidhaahdo waa aniya alculya waa middaan hadda soo tublaanayno meeshaan haddaa tilmaamayna ku tahay warawaa wuxuu wariyey ahaani ka labaad waxaa wariyey waa riwaayadan dambe abu daawuud baa wariyey wazaada wuxuuna ku ziyaadiyey wa dakhala wuxuu galay nebigu fi lcumrati cumrada dhexdeediina min kudan kudan xaggeeduu ka soo galay Ah, kudan ayb kudantaasi waa aaniya sufla aaniya sufla yacni cumrada markuu yimaadana tan hoosuu ka soo galay xilligii fatxu maka iyona wuxuu ka soo galay tansaruu ka soo galay marka haddii la yidhaahdo kadaa'inna waa aniyada sare haddii la yidhaahdo kudan waa aniyada hoose waa saas macanaha ayb xadiiska riwaayada abu daawuud wuxuu le shekhalbani sanadkeedu waa saxiix waxayna tilmaamaysaa nebigu sal lay waslam meelihii uu ka galay xikmadda ku jirta baa laisweydiinayaa midda saruu ka soo galay midda hoosuu ka baxay maxaa xikmadoo ku jirta istimbaataad culimaa jirta laakiin wax nasoo loo hayo xikmaddaasi ma ay jirto laakiin waxaa laysla ogol yahay in magaalada dhinacyaheedao dhan laga soo geli karo baabu rafci lyadayni labada gacmoodoo kor loo qaaday baabu tahay idaa goortii ra'a uu arko xaajiga ama muctamirku markuu arka albeyta kacbada markuu arko iyo wamaa yuqaalu waxa la dhahayo cinda dalika markaas markii kacbada aad ku soo baxdo adugu ama xaj u soco ama cumro u socde in la taagayo ee labada gacmood la taagayo saa la dhahayo maxaase markaa la akrinayaa oo la sheegayaa waay ma sugantaha in gacmaha la taagayo wax la akhriso meeshaanba ku soo aroortay saas wey ayb can jaabirin radi allahu tacala canhu jaabir waxaa laga warin wasu'ila isagoo la weydiiyey can irajuli ninka oo yaraa arkaya albeyta yani beytka arkaya kacbada arkaya kaasoo yarfacu kor u qaadaya yadayhi labadiisa gacmood jaabir waxaa laga wari isagoo su'aashan la weydiiyey nin kacbada arkay oo gacmaha kor u qaaday ka waran baa layidhi laga wariyey markaa isaga inuu yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qad xajajnaa waan xajinay maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiis falam yakun muusan ahayn nebigu yafcaluhu mid sameeya gacanqaadqaadidaasi iyo gacmaha in kor loo qaado markii kacbada la arko maan muuna samayn jirin nebigu sal lay slam rawa abu daawuud baa wariyay wanasaa'iyi watirmidi sanadkiisu waa daciif mana sugna maxaa yeeley ninka la yidhaahdo nin la yidhaahdo muhaajir almakki ayaa majhuul ah oon la garanaynin lama yaqaano saa daraaddeed baa alimaamu alkhaaabi fii macaalim sunan wuxuu ka soo guurinayaa a'immadu inay xadiiskan daciifiyeen ah, sufyaan athawri iyo cabdullahi ibnu mubaarak iyo axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya raggaasoo dhan oo a'immadii xadiiska wuxuu ka soo guurinayaa xadiisku inuu daciif yahay lanna ninka muhaajir la yidhaahdo baa agtooda majhuulka ah oo aan la aqoonin ma sugna xadiikaasi marka wa can ibni jurayjin waxaa laga warin cabdilmalik ibni cabdilcasiis ibnu jurayj waxaa laga warin qaala inuu yidhi xudidtu waxaa la iga waramay can miqsam miqsam ninka yidhahdaa xaggiisa la iiga sheegay buuri can ibni cabbaasin buu isaguna ka warinaya radi allahu tacala canhuma can inabiy buu ibni cabbaasna ka warinaya qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam turfacu kol baa loo qaadayaa alaydi gacmihi fi salaati salaada dhexdeeda iyo wa idaa goortii ra'aa uu arko albeyta kacbada markuu arko wa cala asafa walmarwati safiya marwo korkoodana markuu taagan yahayna korbuu loo qaadaya wa cashiyata carafata galabta carafana kor baa loo qaadaya wa bijamcin dheh wa bijamcin musdelifana kor baa loo qaadaya wa cinda aljamratayni labada jamro agtooda labada jamro marka la tuuranayo agtooda wa cala almayiti meydka korkiisana kor baa loo qaadaya meydka marka lagu tukanayo salaada janaasada wa ayib xadiidkaasi sida uu dib ka sheegi doono waxaa wariyay shaafici bayhaqi iyo baqawi baa warinaya waana xadiid munqatica sanadkiisu waa kala go-an yahay maxaa yeelay ibnu jurayj oo weliba mudallis ah ayaa wuxuu yidhi xudidtu waxaa la iiga sheegay oo yaa kuu sheegay yaa kaaga sheegay cidda uga sheegtay ma sheegin maadaama cidda uga sheegtay uusan sheegin meeshaasaa xadiidka sanadkiisu ka kala go'an yahay oo ninka warka sheegay baan la garan ibnu jurayj u sheegay saas daraaddeed buu sanadku daciif leeyahay xadiikuna ama aarkuna xadiiskuna daciif leeyahay saas way macanaa laakiin meelaha qaarkood bay soo aroortay oo shawaahid leh salaada dhexeeda in gacmaha kor loo qaaday waan soo marnayo axaadiis saxiixaynkii qeyrkood ku sugan baa ku sugnaatay beydka markii la arko oo kacbada la arko waa masaladan hadda dul taagannahay wax daliila ma laha safiya marwo korkooda marka la saaran yahay iyadana way sugan tahay oo axaadiis kalaa u markhaati kacayso oon u tegi doono insha allah cashiyata carafata iyadana gacmaha kor loo qaadayo ducada kor loogu qaadayo iyadana way sugan tahay ayib sidoo kaleeto musdalifa nebigu sal alay wasalam inuu gacmaha kor u qaaday cinda aljamratayni ama labada jamro jamaraadka labada jamre uu ka hadlayo waa aljamra asuqraa iyo jamra alwustaa yacni maalinta tobnaad saan u tegi doonno hal jamro baa la tuurtaa oo midda jamra jamrat alcaqaba ama jamra alkubra oo xagga maka ugu xigta maalmaha kale ee saddexda waxaa la tuurtaa saddexda jamraba saddexda mooloodba dhagax baa lagu tuuraa waxaana laga soo bilaabaa midda mino ugu xigta oo loo yaqaano midda ugu yar masaajidka mina xaggiisa ugu xigta taasaa laga soo bilaabaa marka nebigu sal lla alay wasalam waa u tegi doonaaye taa markuu soo tuurtay oo tuurashada uu dhammeeyey dhinac buu u yara istaagay gacmuhu kor u taagay kacbahdu u jeesaday waa ducaystay sal ley waslam ta ku xigta oo midda u dhaxaysa ah ayadana markuu tuurtay horay buu u yara baxay dhinac buu u istaagay gacmuhuu kor u taagay kacbadana waa u jeesaday waa ducaystay midda u dambaysa oo jamratulcaqaba ah markuu agteeda tuuray markuu tuuray ma istaagin agteeda kumana ducaysan saasuu marka ka wadaa macnaha ah waa cinda aljamratayn waa labada jamre ee yacni uxiga xagga mina oo ta yariyo ta u dhaxaysa macnaha ayadana axaadiis baa tusaysa oo aan u tegi doonnaa insha allah inuu nebigu labadaa jamra agtooda gacmaha kor u qaado ku ducaysta meydka marka lagu tukanayo salaadda janaasada in gacmaha kor loo qaado wax xadiida kuma sugna waanan soo marnay laakiin cabdulaahi bni cumar bay ka sugan tahay inuu gacmaha kor u qaadi jira waa ahar saxaabi marka laakiin xadiis marfuuca ma jiro masaa'isha xadiidka ku soo aroortay sidaasay u kala gedisan yihiinoo waxna ma leh wax u markhaati kaca oo ma leh xadiis kale ku sugnaatay ma jirto waxna axaadiis kalaa sugtay oo sidaasay marka ku sugnaanaysa waxaa inaga khuseeya hadda oo muhim ah masaladan hadda aan dul taaganayo oo kacbada marka la arko in gacmaha kor loo taaga ah xadiidka way ku soo aroortay laakiin ma sugnaa wax kaleeto oo xoojiyo xadiis kaleeto oo ay ku timid oo xoog badanoo suganna ma jiro ayb وعن بن jurayجi raximh الlaه taعalى أن النبya nbigu sl ه وsم kaana wuxuu ahaa إdaa goortii ra'a uu arka albayta kacbada rafaca mid kor u qaadu ahaan jiray yadayhi labadiisa gacmood wa qaala wuxuu dhihi jiray allahuma zid hada lbeyta allahuma allahyo zid u siyaadi haada lbeyta beytkan waa kacbadee tashriifan sharaf ilah u siyaadi wa tacdiiman weynayn ilaah u siyaadi wa takriiman karaamayn alla u siyaadi wa mahaabatan haybad alla u siyaadi wa zid allow siyaadi man sharafahu ciddii sharafta oo wa karamahu karaamaysa oo miman dad ka mida xajahu xajiyey wactamarahu cumraystay alla waxaad u siyaadisaa tashriifan sharfid wa tacdiiman weynayn wa takriiman karaamayn wa biran daaca iyo wanaagna u siyaadi ayib rawaahumaa waxaa wariyey aarkan iyo ka horeeyaba ashaaficiyu baa wariyay fii musnadihi buu ku wariyey kanina kii horaba ka daran isagu yani waxa weye waaba iska cad yahayo waa mucdal yani munqaicaho ibnu jurayj isagoo soo sheegnay inuu mudallis ahaa ayaa haddana toos buuba nebiga uga warinayaaba soo ma can ibni jurayjin ana nabiya oo ibnu jurayj xaggee buu nebi maxamed ka jooga saxaabina ma aha ardadii saxaabadana ma aha waa nin dambe wa waxaa su-aasha ugu horraysa imaanaysa waxa weeyaan war adugu nebiga maadan la joogine yaa kaaga sheegay soo ma saas daraaddeed xadiiska noocaasoo kale oo rag badan baa dhexda ka maqan mucdal baa la yidhahda waana nooc min anwaaci daciif waay marka ma sugna kanina xataa mursal lama yidhaahdo leanna mursalka waxaa la yidhaahdaa yani markuu taabicigu yidhahdo qaala rasuulullah laakiin duuna taabici ragga taabiciga ka hooseeya hadday qaala rasuulullah yidhahdaan waa munqaic mucdala way markaas ayb maqtuucna waa loo yaqaanaa maqtuucna waa la yidhahdaa cinda yani ahli lisilaax aarkani marka ma sugna isaguna oo xadiis ahaanna uma sugna isagiiyo kii horotoona ma sugna ayb marka taasi waxay tilmaamaysaa marka masalada gacmaha in kor loo qaadaa inaysan sugnayn laakiin cabdilaahi bn cabbaas ayaa waxaa jira meelo kale waxaa ku timid gacmo kor uqaadidda isagoo laga warinayo laba sannadood daciifay ku yimaadeen labada sanadba laba ninoo daciifa ku jira qolyo baaxifiinta ka mid ah marka waxay leeyihiin labadaas sanad haddii laysu geeyo way isxoojinayaanoo xasan bay noqon kartaa cabdilaahi bni cabbaas in gacmaha kor u koruqaadiddu ka sugnaato waxoogaa waa la raadin karaa bay leeyihiin adiga warkaas muxuu ahaay warcad maaha ayb alimaamu shaafici caleyh raxmatullah xadiidkan markuu wariyey kadib wuxuu yidhi muxuu ahaayey kacbada marka la arko in gacmaha kor loo qaado wax xadiioo ku sugan male buu yidhi imaamu shaafici yacni xadiiska haba wariya laakiin agtiisa daciif buu ka yahay waxba kuma sugna buuhi wax ku soo arooray oo sugan ma jiro kadib wuxuu ka dambaysiiyey falaa akrahuhu walaa astaxibuhu mana karahaysanayo mana jeclaysanayo buuhi in gacmaha kor loo qaada kacbada markii la arko sidaasuu yidhi ayb wa kaanna inuusan axaadiistan ictimaadaynin maxaa yeelay inay daciif tahay buu shaafici ogyahay sidaas daraaddeed khulaasada qowlka iyo warka murtidiisu waxa weeye iyo gunaanadkiisu in gacmaha kor loo qaado wax sugani ma jiro oo nebiga ka sugan sal ly slm kacbada markii la arko sidaas weyaan amaa waxaa la akhrinayo wamaa yuqaalu fiihi soo muusan wamaa yuqaalu cinda dalik kacbada marka la arko wax la akhriyo miyaa jira xadiiskan aan sugnaynee daciifka ah wuxuu ina yidhi allahuma zid hada albeyta tashriifan wa tacdiiman wa takriiman taas iyada ana ma sugna soo ma laakiin eh, dadka xujayda iyo muctamiriinta iyo eh, inta badan aqoondaraa iska jirta jahli baa iska jira weliba marar fara badan markaad u fiirsato dadka soomaalida caamadeeda waxaa waxaasdhihi marmar bayba culimo u tahayba yani waxay dadka kala samaynayaan markaad arto waad yaabaysa kutub yaryar bay wataan dadku oo wadaadadooda usoo dhiibeen oo dhahaysa meeshaa markaad marayso waxaa ahri kacbada markaad aragto waxaa ahri dawaafka wareega koobaad waxaa ku ducayso ka labaad waxaa ku ducayso taxdiidaad iyo waxaan nebiga midna ka sugnaanay caamadii marka kitaab bay ku dheggan tahayoo wixii loo soo dhiibay bay fulinayeen waxaasina wax sal iyo raadle midna maa saas way marka tanaa ka midoo ducadanaa ka mida kacbada markii la arko in la ahriyo tan iyada allaahumma tani ma sugna laakiin cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa sanad xasan noqon kara sheekhalbaanin uu waa xasan waxaa kaga sugan yacni waxa weeyaan markuu kacbada fiiriyo arko wuxuu dhihi jira waa cumare allaahuma anta asalaam wa minka asalaam faxayinaa rabbana bisalaam taasaa cumar ka sugan marka e, haddii iyadoo cumar uu ruuxu ku dayanayo uu yidhaahda kacbada markuu arko allahuma anta asalaam waminka asalaam faxayinaa rabbana bisalaam taa iyadaa dhibmale laa basa laa ba'sa leanno maadaama alkhaliifatu araashid cumar ay ka sugan tahay waa lagu dayan karaa waana laga qaadan karaa dhib ma taa iyada laakiin wax kaloo sugan ma jiro gacmo koru qaadid iyo wax la ahrinayo toona ma jiro baabu awaafi alquduumi walramali wlidibaaci fiihi waa u tegi doonaa insha allahu tacaala tawaafka maxaa la ahrinayaa marka la tawaafayo wax gooniya miyaa ku soo arooray kadalika sacyiga acmaashaasi wax khaasoo soo arooroo la ahriyo miyaa jira meesheedaan ugu tegi doonaa insha allah baabu tawaafi alquduumi imaanshaha dawaafkiisii buu baab u yahay waaramali iyo ruclaynta waalidibaaci fihi iyo udud bannaynta saddex masaluu ka hadlaya tawaaf marka la tago ugu horeeya ee aad xaramka tagteed ee muxuu ahay beytka tagto tawaafka ugu horeeyeed samaynayso tawaafuulquduum baa la yidhaahdaa tawaafulquduumse waxaa la yidhaahdaa haddii xajkaagu yahay ama xaj keliya uu kuu xidhan yahay ama xaj iyo cumro isku dhex jiro qiraan ah uu kuu xidhan yahay marka waxaa la yidhaahdaa tawaafulquduum baa la yidhaahdaa waa tawaafka ugu horeeye markaad tagto aad kacbada ku samaynaysa waa haddii aad cumro wadatay ama cumro keliyaba ha ku ahaado ama tamatucba ha ku ahaado xaj kaaga dambeeye tawaafkaagaas waxaa la yidhaahdaa markaa tawaafulcumra la yidhaahdaa way kala duwan yihiin cumradaadii tawaafkeedii waay ayb kala duwanaantaana waxaa keenaysa hadhow ay waxaa ku xidhnaanaysaoo ku salaysmaysa culimmada khilaafkooda leanna tawaafka cumradu inuu rukni yahay doodi kama taagna laakiin tawaafilquduumku waxaa lagu doodsan yahay ma waajiba mise waajib maaha marka way kala duwan yihin laakiin kulligood waxay soo hosgeli doonaan oo ay yani waxa weeyaan ku imaanayaan waa tawaafka ugu horeeya ee markaad meesha tagta aad samaynaysa wuxuu ku kala baxayaa uun camalka aad markaa wadataa kala saaraya ma quduumba ma awaafucumra bay u kala baxayaan saasman ayb ka waa awaafkii wa amaa ramalka waa qodobka labaadee sheekhu uu meesha ku baabeeyey ramalku waxa weeyaan waa markaad kacbada ku wareegayso wareegyadeeda qaar ka mid ah, in aad waxoogaa ruclayso oo waxaa la yidhaahdaa in aad adoo lugaha isku dhadhowaynaya haddana aad degdegto adoo tilaabooyinka isku dhowaynaya haddana inaad yaro degdegtood orodo ayaa la yidhahdaa macna ayb idibaacana waxaa la yidhaahdaa waa in aad cududda iyo garabka bidixda ah waxaan u jeedaa midigta ah in aad go'a ka bannayso oo go'a faraqiisa midigtaa intaad kilkilada gacanta midigta kilkiladeeda hoosta intaad soo mariso faraqiisa midigta ah kadibna aad saarto garabka bidixda ah korkiisa aad saarto maradii marka labadeedii fiidood ama labadeedii faraq go'a wuxuu isugu imaanayaa garabka bidixdaa ah korkiisa markuu soo wareegana wuxuu soo hoos marayaa gacanta midigta ah kilkiladeeda hoosteeduu soo marayaa gacanta midigtaa ah garabkeediiyo cududeeduna waa bannaanaanaysaa halkaasaana idibaac looga bixiyeyoo waa dabuca meesha layaa cududa in la banneeya laga wadaa macnaha taas weeye waa masale kale iyadan saddexdaa masalo ka hadlay can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay waslam kaana wuuilka waa meesha biyomareenka biyuhu maraan meeshaa markuu marayana nebigu sal lla lay waslam ordi jiray iyadana waa labada buurood ee safiya marwa meesha u dhaxaysa ee daadeg bay asalkeedii ahaan jirtay biyomareen ah saan u tegi doonana asalkeedu waxay ka soo jeedaa yacni haajara ummu ismaaciil ayaa orod meesha ku martay labada buurood markii wiilku ka rafaadayey sida xadiidkii dheeraayo saxiixulbukhaari iyo keyrkeed ku timid marka nebigu sal lla alay waslam wuxuu yidhi masiilka biyomareenkaasi sidiisaba orod unbaa lagu gooyaa haajara orod ku goys marka taasuu ka wadaa oo iyadana insha allahu tacala waa u tegi doonaa ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ramala waa degdego wuu ruclayay rasuulu sal ly wasalam min alxajari dhagaxa laga bilaabo ila alxajari dhagaxa kale laga gaadho alaaan saddex dhagaxa laga bilaabo isagiina laga soo gaadho alaaan saddex goor wa mashaa wuu socon jiray arbacan afara min alxajari ila alxajar muxuu ka wadaa min alxajari alswad buu ka bilaabayaa orodka iyo ruclaha ilaa isaga uu soo gaadhana wuu wadaya hal wareegoo kaamila ah way macnaha hal wareeg oo kaamil ah ayuu yuu qaadanaya mxuu ahaayey wareegoo dhammaystiran buu qaadanayaa orodku saddexdaba saddexda wareegee hore dhagaxa madow ka bilow soo orod isaga markaa timaado haddana kii labaad baa kuu bilaabanaya orodkii labaad waa soo dhammaysa ka saddexaadna dhagaxa madow buu ku dhammaanaya marka min alxajari ila alxajar saasuu ka wada waxaa ka hor imaan doona xadiid cabdilaahi bni cabbaas oo darsigeenna inoo soo socda ayaa daahirkiisa iska hor imaan doonaan marka hala xusuusnaado wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ra'aytu waxaan arkay buuhi rasuululahi sal lay waslam idaa goortii daafa uu dawaafo filxaji xajka iyo walcumrati cumrada awala maa yaqdumu marka ugu horraysay uu magaalada yimaado fa innahu isagu yascaa wuxuu ordi jiray alaaata atwaafin toddoba wareeg bilbeyti kacbada wa yamshi wuu socon jiray arbacatan afarna waa socon jiray muttafaqun calayhinna xaadiistaasi saddexda ah ama riwaayaadka xadiiska iyo riwaayaadkiisaba dhammaantood waa muttafaq ah wa can yacla bnu umaya ana nabiya nebigu sal lay waslam taafa wuu dawaafay marka ramalku waa sidaa ramalku waa sidaasoo baabkii ramalka waan ka soo baxnay wa kadalika waxaan ka soo baxnay tawaafka oo yani xadiidkiisa hore uu noogu sheegay marka meesha uu ina leeyahay kaana idaa taafa bilbeyti altawaafa alwal sideedaba lababa laba arrimoodba dawaafka u horreeyay khaas ku yihiin labadaasi maxay ruclaha saddexda wareegee hore la ruclaynayo iyo garabka la bannaynayo labaduba waxay khaas ku yihiin dawaafka aad kacbada dawaafaysa marka ugu horeysee tagto dawaafka ugu horreeya markaad tagto aad dawaafayso kaasi khaas ku yihiin inta dawaaf ee ka dambayn doonto dhan ruclana ma laha garab dambayn garab bannaynna ma laha dawaafyadu waa badan yihin soo ma dawaafkan quduun baa laydhaha waa markii ugu horraysa timid laakiin waxaa ka dambaynaya yani waxa weye maalan dawaafu lxaj ama dawaafu mxua ifaada ka weyn maalinka tobnaada waxaa ka dambayn doona dawaafka loo yaqaano dawaafulwidaac oo kii sagootiga ah kuwaasoo dhan marka ma laha garab la banneeyana ma laha orodka saddexda wareegee horena ruclahana ma laha sidaas daraaddeed baa wuxuu ina yidhi idaa taafa bilbeyti altawaafa alwal ama tawaaf alcumro ha noqdo ama tawaaf alquduum ha noqdo saas way macnaha marka in lagu baraarugay u baanta ayb tawaafalquduumka murankiisa ee fuqahadu ka qabaan ma waajiba ah, mise waajib maaha way jirta wacan yacla bni umayata ana nabiya nebigu sal lay waslam taafa wuu tawaafay mudabican asaga oo garabka banneeyey iyo cududa walxaal calayhi korkiisa uu yahay burdun isagoo korkiisa uu yahay burdun yani waxa wey go sida macwisto kale waa iska go-un macnaha ayb burdaha waxaa la yidhahda wixii hoos laga xidhoon ayb waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey wtirmidiyu wasaxaxa waxaana uu saxiixiyey tirmidi wa abu daawuudna isagana waa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi abu daawuud riwaayadiisa biburdin nabigu sal lay slam waxaa korkiisa ahaa biburdin oo lahu isaga u sugnaaday kaasoo akhdara cagaaran alayhi ah, biburdin buu nabigu sal ly slm ku dawaafay waay wuxuu ku dawaafay eh, go oo isaga uu lahaa oo cagaaran ayb wa axmedna waa wariyey xadiiska wa lafduhu lafdigiisu waxa weeye lama qadima markuu soo galay makata maka markuu nabigu soo galay taafa wuu dawaafay bilbeyti kacbada walxaal huwa nabigu mudabicun ah, mudajicun buu ii qoray laakiin saxma mundabicun isaga oo garabka banneeyey iyo cududa biburdin ayuu ku dhawaafay oo lahu isaga u sugnaaday xadramiyin oo xadrami ah xadramiga waxa wey waa dharka abtirkiisa wa ilan meelo badan baa dharka looga soo samayn jiray sooma marka dharka waxaa loogu kala abtiriyaa meelaha laga soo sameeye magaalooyinku ka yimaado marka xadramiga waa saas macnaha ayb xadiidka sanadkiisu waa qawi laakiin eh, muxuu ahaayey lafdiga ah abu daawuud uu ku wariyey oo dhahaya nebigu sal lla alay wasalam maraduu ku tawaafay waxay ahayd mara cagaaran lafdigaasi wax shaahid a ah ma lahan dacfina waa ku jiraa inkastoo sheekh albani caleyh raxmatullaahi uu taxsiininayo ah, laakiin dacfi baa ku jira sanadkiisa dacfi baa ku jira riwaayaadka xadiidka intooda kalena meel uu ku yimid ma jirtoon abu daawuud agtiisa ahayn intaan arkay macnaha aan fiiriyey marka waxay u badan tahay inuu lafdigaasi daciif yahay ayb waa cagaarka cagaarka waay ayb ah. nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dharka cad buu ammaanay oo dharkana inuu ugu khayr badan yahay uu sheegay eh, midab gooniya oo khaasa ma jiro oo xataa dharka midab kale waa lagu cumraysan karaa waana lagu xajin karaa mushkilo maleh laakiin dharka waxaa u khayr badan dharka cadcad inuu nebigu dhar cagaaran ku xajiyey ama ku cumraystayna sugnaanteeda su-aal baa ka taagan saas man waxaan saa u leeyahay ragga dhallinyarada ee sunnada jecel qaar ka mid a ah ayaa maryo cagcagaaran xajka la tegey in la fiirsadayba noqotayba oo la daawado oo la yidha war kuwani maxay ahay oo <laughs> dhallinyaradeenna qaar ka mid ah marka iyagu de sunno jacayl iyo laakiin waxaa fiican de in layska hubiyo wixii ma sugan yahay mise ma sugan hadduu sugnaado markaasi haba lagula yaabee iska wado laakiin hadduusan sugnayn ha isku wareerin wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma meesha waxaa ka muuqata marka inuu idibaaca uu sunno yahay oo garabka la banaynayo uu sunno yahay isaguna wuxuu khaas ku yahay baana dawaafka u horeeya labadoodubana sidoo kale waxay khaas ku yihiin ragga amaa dumarka muslimaadka ah rucle iyo urad orodna ma leh garab bannaynna warkiisa iska badaa ayb وعn بن cabاasi رضي الله تaعaلى عنهma أna rasuul الlahi صلى ليه وsلم rasuul alleh iyo asxaabahu saxaabadiisu ictamaruu way cumraysteen min jiciraanata jiciraano ayay ka soo cumraysteen faramaluu way rucleeyeen bilbeyti kacbada wa jacaluu waxayna yeeleen ardiyatahum go'yaalkoodii taxta aabaatihim kilkilahooda hoostooda yeeleen yani waa garabbannayntii wa uma kadibna qadafuuha way tuureen go'yaasha fiidoodii calaa cawaatiqihim tunyaalkooda korkooday ku tuureen alyusra ee bidixda tunka bidixda ah, ama garabka korkiisa bidixda ah ku tuureenoo waa marada markaad soo wareejiso farqeeda aad qabato oo sidaa tidhaahdo oo aad halkan ku ganto ayaa qadafada laga wada halkaasa isugu geeya rawa axmed baa wariye waa abu daawuud sanadkiisu waa jayid buu leeya sheekh albaani waxaana saxiixinaya ibnu xibbaan sidoo kale ibnu xajar wuxuu leeya rijaaluhu rijaalu saxiix xadiidka idibaaca sidoo kale waxaa saxiixinaya alimaamu nawowi waa sunno marka nebiga ka sugan sal ly wasalam labadoodubana inay sunno yihiin culimmada badankood iyo jumhuurtooda qabta waa ramalka iyo ruclada saddexda wareega hore iyo garabka la bannaynayo labaduba inay sunno yihiin jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba iyagoo axaadiistaa deliishanaya wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma wuxuu yihi qadiima waxaa soo galay rasuulu lahi sal ly iyo asxaabuhu saxaabadiisii soo galay fa qaala markaasaa waxay yidhahdeen almushrikuuna gaaladii waa sanadkii muxuu ahaayey toddobaad cumradii cumrat lqadaa somaynaan soo marin xudaybiye sanadkii lixaad waa kii nebiga loo diiday inuu cumraysto ee iska laabtay soo ma heshiis buu ku laabtay ah inuu sanadka toddobaad ee ku xiga sanadkaa soo cumraysto sidii buu nebigu ku laabtay sanadkii toddobaad buu soo cumraystay magaalada yaa jooga markaa haysta quraysh baa haysata gaaladiibaa haysata ayb midaasuu marka ibnu cabbaas ka warramaya markay magaalada yimaadeen faqaala almushrikuuna gaaladii waxay yidhaahdeen quraysh odayaashoodii gaaladoodii waxay yidhaahdeen innahu yaqdumu waxaa soo gelaya calaykum korkiinna waxaa idiin soo geli doona qawmun dad ama rag qad wahanathum ay jilcisay xumaa yarib madiine qandhadeedii Ah, yarib waa magac hore oo ay madiina lahaan jirtay marka rag intay kanaacadii iyo qandhadii madiino ay jilcisay aad u tabardaran daran baa idiin imaan doonay dheheen magaalada iyay ku wadaan nebigi iyo saxaabadiisa saasay ku wadaan marka daawashaaba loo galayba marka odayaashii quraysheed iyo raggii daawashada u yimid ee bilmaxamed iyo ragga la socda daciifnimadooda maanta hala arka lahaa waxay fadhiisteen dhanka loo yaqaano xijru ismaaciil xijru ismaaciil waa meesha qowladda yarta ahee wareegsan ee aan dhagaxeedu kor u qaadnayn ay ka yara dhisan tahay waana dhanka u dhaxaysa labada tiir ee la yidhaahdo shaamiyeynka inta u dhaxaysa dhankaasay fadhiisteen way daawanayaan marka nebiga iyo saxaabadiisiiyo wareegay ayb waxay yidhahdeen inahu yaqdumu calaykum waxaa idinku soo geli doona qowmun qad wahanathum ay jilcisoo daciifisay xuma yarib fa amarahum annabiyu nebigu markaasuu saxaabada wuxuu amray an yarmuluu inay ordaan oy ruculeeyaan alashwaata wareegyada ahalaaata ee saddexda saddexda wareeg ee hore in ay suxul duubaan oy yani wax weeyaan ay oo ruculeeyaan buu nebigu amray sal lay slm ayb wa an yamshuu iyo inay socdaan buu amray nebigu maa bayna aruknayni labada tiir inta u dhaxaysana inay tartiib iska socdaan yaani sidaad u fahantaan yani e, e, orodkan la leeyahay saddex hore hore orda waxaa loogu talagalay waa nooc dhoolatus awaa ah ama jimatuurasho kolba kaa tidhaahdo nimankan filahaya inay rag daciifa arki doonaan yaa la leeyahay tusa qawadiinna awooddiinna tusa marka iyagii waa la soo agmarayaa iyadoo la gaardinahayo saa loo socdoo kacbadiinna la dawaafahayo garbaha la faytay inaysan meesha rag kanaaca disha ayna meesha joogine rag raga inay meesha joogaan oo raggii edbiye ay yihiin raggani ah, nooc marka waxa weeye dhoolatusa waay cadowgaa lagu jabinaya marka markii la soo wareego dhagaxa madow marka laga soo bilaabo kaba soo qaad waa halkan oo kale halkaa markaad ka soo wareegto ood soo wareegto iyagu halkan oo kaley fadhiyaan iyagu halkanoo kaley fadhiyaanoo xijrigii ku yaal dhankanay ka fadhiyaan markay halkan marayaan way arkaan markay iyaga hor marayaanna way arkaan markay soo wareegaanna way arkaan laakiin waxaynan arkaynin markay marayaan labada tiir ee yamaaniyeynka dhexdooda markay marayaan oo oppositeka ah soo ma halkan markay marayaan marka ma arkaan marka halkaa markay marayaan tartiib isaga socda buui ilaa laydinma arka soo maha marka waxa weye bayna alyamaaniyeynka markay marayaan tartiibtiina isaga socdo laakiin halkan markaad soo gaadhaan oo ishoodu idin hayso markaa jimatuurta oo muxuu ahay ragga tusa yaani waxa weye garabka u banneeya u rucleeya u orda taasuu marka ka hadlayaa wuxuu leeyahay wa an yamshuu inay socdaan buu amray nebigu maa bayna aruknayni labada tiir ee yamaaniyeynka waa midka dhagaxa madow ku jiro iyo kan ka horeeya labadaa dhexdooda markay marayaanna inay iska socdaan buu nebigu amray tartiib isaga socdaan walam yamnachu uma diidin nebiga sal lay slam an ya'murahum inuu amro an yarmuluu inay rucleeyaan alashwaata wareegyada kullahaa dhammaanteed ila alibqa turid mooyaane calayhim iyaga korkooda uu turaayo waxaa nebiga u diiday inuu toddoba saddexdaba wareegga oo dhan ilaa dhagaxa madow ilaa dhagax madow aad ka soo gaadhaan orda inuu yidhaahdo oo xataa meeshan ay soconayaan uu yidhaahda isagana orod ku mara waxa u diiday nebiga keliya waxa weeyaan turid uu iyaga u turayo saasuu leeyahy bimacnaa waxa weeyaan wuxuu uga turayaa orodkan iyo ruclahan yacni e, e, wareegga oo dhan ah ayuu nebigu uga naxariisanaya uga turaya saas daraaddeed intan iska socda buu ku yidhi waxa uu diidayna wax kale ma ahayne turid iyo dhimrin daraaddeed buu nebigu samey sal ly sl iyaga uu dhimrinaya walam yamnachu uma an ya'murahum inuu amro an yarmuluu inay rucleeyaan alashwaata wareegyada kullahaa dhammaanteed ila alibqaa'u turid mooyaane alayhim korkooda uu turay yacni wareegyada oo dhan inay socdaanoo soo orod ku maraan keliya waxaa u diiday nebigu inuu amro iyagaasuu uga turahayay muttafaqun calayh xadiiska waa xadiiskan tilmaamayne xadiiskan cabdillahi bn cabbaas wuxuu tilmaamayaa wareegga saddexda hore ee la ordayo saddexda hore la ordayo horta sababtay ku timid buu sheegaya waa midda labaadee wuxuu faa'iideeyey orodka waa kacbada inteeda kale marka la wareegaye labada rukni ee yamaaniyeenka iyaga inaan la ordaynin xadiiskii cabdillahi bn cabaas ibn cumarna maxaan ku soo marnay ya min alxajari ila alxajar ah, orodku dhagaxa madow buu ka bilaaban wuu soo socon isaguu ku ekaanaya maxaa laga fahmayaa marka in xataa meeshan marka la marayo la orday soo ma labada xadiis marka daahirkoodu meeshaasan doona iska hor imaanaya alimaamu nawowi iyo keyrkii waxay isku waafajinayaan waxay leeyihiin xadiidkan cabdillaahi bni cabaas ee dhahaya labada rukniya yamaaniyiinka dhexdooda socda buu yidhi qisadiisu way oo waxay ahayd sanadkii toddobaad iyo cumratulqadaa xadiidka cabdulaahi bni cumar ee dhahaya min alxajari ila alxajarna wuxuu ahaa xajatulwadaac soo ma dembaynin marka xajatulwadaac oo sanadkii tobnaad ah baytani tani ahayd kaana wuxuu ahaa sanadkii toddobaad buu ahaa waxaa dembeeyey marka xadiidka cabdulahi bni cumar saas daraaddeed isagaa nasakhay oo bedelay sida sawaabkana waxa weeyaan ruclaha saddexda wareegee hore la ruclaynayo dhagaxa madow buu ka bilaaban dhagaxa madow buuna ku ekaanaya ee ma jirto labada rugni dhexdooda socda war horreeye buu ahaa saasaa macnaha uu ku jamcinaya munawi iyo hayrkoodba manaa hayrkiiba wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi ramala wuu ruclayey rasuululahi sal alay waslam fii xajatihi xajkiisii iyo wa fii cumarihi cumrooyinkiisii kullihaa dhammaantood wa abu bakrin waa rucleeyey wa cumaru cumarna waa rucleeyey wlkhulafaau khulafadii muslimiinta ee ka dambaysana waa rucleeyeen raw axmed baa wariyey kadalika abu yacla waa soo saaray sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn sida uu leeyahay sheekh shucayb alarnaut wa can cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cumar wuxuu yidhi fiima maxay bay ahaadeen ama maxay dhexdiisay ahaadeen alramalaanu rucluh alaana hadda ruclaha hadda maxay xikmadiisu tahay waay yani shanigiisu muxuu yahay maxaa hadda lala ruclaynaya waalkashfu iyo fayditaanku muxuu shanigiisu yahay canilmanaakibi garbaha la faydayo walxaal qad abطa'a allaahu alla uu gogloy oo sugay alislaama islaamkii uu sugay oo wanafa uu eriyey alkufra gaalnimadii iyo wa ahlahu ehelkiisiina uu eriyey arrintu soomaynaan soo sheegin sababtay ku timin waxay gaala loo jima tuuranaya cumar marka wuxuu isweydiinayaa gaaladiina tagtay oo dhulkii islaambaa haysto islaamkiibaa ilaahay ku sugay gaal iyo kufrigiisiina la eriyoo meesha laga saar maxay tahay weli garbahan lasii bannaynayo iyo ruclahan la ruclaynayo muxuu yahay ilan sababtii loo samaynaya meesha ka baxday sooma gaalkii loo jima tuuranaya hadda meesha ma joogo cumar baa su-aashaa isweydiinaya wamaca dalika buu haddana yidhi su-aashaa markuu isweydiiyey buu haddana dib u noqdo wuxuu yidhi wamaca daalika iyadoo taasu jirto laa nadacu ka tegi mayna buuhi shay-an shay shaygaasoo kunnaa aanu ahayn nafcaluhu kuwa sameeya calaa cahdi rasuulilahi sal lay slm nabiga waqhtigiisa sababtii shaygan keentay meeshaba ha ka baxday laakiin shay nebigoo samaynaya aan aragnay ka tegi mayno xataa sababtiisa hadday meeshaba ka baxday saas way dayn mayno rawa axmed wa abu daawuud ibnu maaja sanadkiisu waa xasan saxiixa cala shari muslim buu le shekh albani waxaa saxiixiyey sidoo kale dahabi xaakim iyo dahabi cala sharihi cala kadalika bukhaari baa mid la mida soo saaray wuxuuna tilmaamayaa xataa cibaadaadkani asbaabtoodii hadday meesha ka baxday in la wadayo taa waxaa tilmaamaya sidoo kale oo siiba xoog badanba nebigu sal alla alay wasalam xajkiisii xajatulwadaac ee sannadkii tobnaad markuu kacbada yimid soo garabkana ma bannayn insaan soo marnay saddexda horeee wareegay kacbadana soo muusan ordin xilligaa magaalahay joogtay dhulka soo maka markaasi isagagama hoos imaanayn waa sanadkii tobnaad xajatulwadaac waa asagoo sababtii meesha ka baxday oo gaala aynan bu haddana nabigu sameeyey sal lay slm taasi marka waxay tilmaamaysaa sababtii horee keenta la fiirin maaye shaygani waa shay mashruuc oo jidaysmay waa la wadayaa wa macnahaasaa macnaha laga qaadanaya an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma cibaadaad badan noocaas oo kale jira maalan eh, mxuu sacyiga safiya marwo dhexdooda ah asalkii keenay wuxuu ahaa tilmaanayba haajara ummu ismaaciil markii wiilkii ka gaajooday ibraahiimna ka noqdoo ka tegey oy keligaa noqotay naaskiina guday waxna ay la'dahay muxoogaa yaryaroo sahayo uga tegayna dhammaatay ayay ishayn weyday wiilkiina uu rafanahayo lugta dhulka ku garaacay markaasay ka dhaqaaqday istirbal meelaha buuraha fuulfuul inaad waxun aragto markaasay orodayoo buurta safa fuushayoo way dhawaaqdoo waxbay arki weyday way bidhaamisayoo ka orodayoo haddana mar way fuushayoo waxbay bidhaamisayoo arki weydayoo soo noqotayoo haddana toddobada wareegba iyadaa samaysay oradkan dhexda ahee ku jira ee togga dhexdiisaa la ordayana iyadaa samaysay ayib haajara iyo wiilkeedii gaajaysnaa meesha ka baxday haddana maca daalika sababku haba jire soo weli cibaado sii jirta ma marka cibaadaadka noocaasa cibaadaadka qaarna sababkiisa haddii la waayo ayadiina waa lala waayaa qaar ka midana sababkii loo jideeye keentay markiisii hore meesha haba ka baxee baaqi bay ahaataa cibaadaadka qaarkood tani taasay ka mid tahay marka wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay wasalam lam yarmul ma uusan ruclaynin fi sabci toddobadii alladii kaasoo afaada uu ifaadooday fiihi dhexdiisa yacni toddobadii wareeg ee tawaafkiisii ifaadaha nebigu ma ruclaynin oo abu dawud baa wariye wabnu maaja xadiidkaasi waa saxiix waxaa saxiixinaya xaakim calaa sharti shaykhayn buu ku saxiixinaya dahabi sidoo kale xaafidkuna wuu xoojiyey sheekh albani intuba waa sugay muxuu tilmaamayaa ruclaha iyo orodku dawaaful ifaaduhu ma laha waana baabka bilowgiisa masaladan kaga soo hadallayo ruclaha iyo garabka la bannaynaya labadaba dawaafka ugu horreeyaa yuu khaas ku yahay amaa dawaafyada ka dambeeyoo dhan kan ifaadaha iyo kan widaaca midina ma laha garab la bannaynayana ma laha ruclana ma laha hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm